hijrat lxabashati thaniya hadihi maxaluha wa mabxasuha hijrat lxabashati xabashadii hijradeed hijradaas oo athaniyatu lamaad hadihi maxaluha wa mabxasuha bacda dukuli nabiyi sala allahu alayhi wasalam nabo galow shay ka bacda wa qawmihi wa bacda dukuli qawmihi qoomi nabiy nabo qoomshi galowkooda ka bacda ashicba togigalen kadib ye amara nabiy nabo ma emray jamiica almuslimiina muslimiinta dhamaantood iyo may amray bilhijrati hijroodo ila alxabasha xabasha lag hijrood xabashin iyo hijroodan taas amri bacda dukuli nabiyi sala allahu alayhi wasalam wa qawmihi wa bacda qawmihi wa bacda dukuli qawmihi arisala m islaamu isaar nabiy xisaaru nabiyi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasuul shay shiraw shay wa ahli beytihi wa xisaaru ahli beytihi beyt nabiy nabaga ahlu beytkay shirawkooda ada maxaluhu wa mabxasuhu xisaaru nabiy nabaga shiraw shay sala allahu alayhi wasalam iyo wa ahlu beytihi wa xisaaru ahli beytihi beyt nabiy nabaga koosi ahlu beytkay shirawkooda ada wa mabxasuhu lama raa qurayshn quraysh marki aragday intishaar alislaam islaamka faafaw shayfil gabaa'ili ka faafaw marki aragdi yaczamuu quraysh may go-aansadeen calaa katli nabiyi nabiga dilshay go-aansadeen sala allahu alayhi wasalam faxasarat hiya quraysh shirtay hu anabiya nabaga iya shirtay wala bayti bayti nabiy nabaga alu beegti iya shirti fi shicbi togi datis iya ka shirti wamanacuu reeben quraysh canhum an nabiy walidayd amay ku reebeen kureeben alrazaa arzaagdiya kureeben watafaqu may iswaafageena quraysh calaa anlaa yaqbaluu n aqbalne lahum liali nabiy nabag ehelshen ku aqbalne sulxan heshiis abada an ku aqbalne ilaa idaa aslamuu hadiyo diiban maahin annabiya nabag salimaano lilqatli toogishan saliman maahin wakatabuu abtugaano wakatabuu abtugen ma aladigi itafaqu iyo iswaafagen caleyh ma korshe iswaafagen abtugeena fi saxiifatin warkad dakiya iyo ka abtugeen saxiifadaas oo calagu raariyan ha saxiifadeede fi lkacba kacbada dhahadiya karaariyen wakana dalika almadkuru madkuurkas kaase may ahaaday fi sanati saabica min annubuwa waa kay min annubuwa sanada latriyaha min annubuwa shalay tihaas min alhijra min annubuwa lkasaet daliilsha kaasu sanada latirsado min annubuwa lakubilaabahay faxaasarad may shirtay lama ra-at qurayshun intishaar alislaam islaamka sii fidow shay markii aragti fil gabaahili gabiilyaalkaadi o ka fidow yaczamu quraysh may go-aansadeen calaa katli nabiy nabo dilshay sala allahu alayhi wasalam go-aansadeen faxasarad hiya quraysh shirtay nabiya shirtay waala bayti bayti nabiy nabo alubeyska shirti fi shicbi sogidatiisa ka shirti wamanacuu manciyen canhum yani arzaaga wamanacuu manciyen canhum can ahli beyti nabiya kureeben al rasaaga rasuulka garaabigiisa arsaa kureeben qaraabadana gaar ahaan maybu ahaa yani banu hashim i banu cabdilmualib ahaaye banu hashim i banu cabdilmualib ama qaraabadii kale rasuulka oo sala allahu alayhi wasalam handhawaayeen sida banu cabdishams iyo banu naufal iyo anasay kuraysi kale kabeen dadka dilshay ogolna lahaayan ka jiran laakin qaraabada ahaan hadhow oo banu hashim oo rasuulka boshayba eh banu hashim i banulmualib iyo difaacinkiidiyo muslimka akiidiyo oo kaafirka markaas tahay kulisho arigan maldila waa lahaayen watafaquu ma iswaafageena nimankan qurayshe calaa anlaa yaqbaluu inin aqbalne lahum biahli nabiy nabag helshin ku aqbalne sulxan heshiis abadan ku aqbalne anti inte ilaa ay aslamuu ilaa ida aslamuu hadii hadiiban maahina annabiy nabag hasaliman lilqatli toogashaan saliman maahin wakatabu abtugeen quraysi ma aladigi itafaguu ya is waafageen aleyh ma korshiis waafageen abtugeen fi صaxiifatin wargadya ka abtugeen aصaxiifat lqaadicat raxim tiliraay a aصaxiifat haalimat lqaadica tiliraay wargadi haalamada haytay yani waa kay masalan qaadicad garaabgoyka hayt iya meela ka abtugeen wacalaguu raariyen ha aصaxiifata wargadya raariyena fi lkacba kacbada dhahdiya iya ka raariyen wakana dalika madku dalika lmadkuur madkuurkaas kaasa may ahaday fi sanati saabicati sanadki todobaad min anubuwa nabanimada todobada kuroogiha asilatun hadi tan asilatun ti su-aale wa mataa cazama qurayshan quraysh ime go-aansati calaa qatli nabiy nabo dilshay ime go-aansati sala allahu alayhi wasalam lama ra-a qurayshun intishaar alislaami fi lqaba'il cazamuu calaa qatli nabiy sala allahu alayhi wasalam maada camilat hiya quraysh may soo bidi fihi fi qatli nabiy may soo bidi faxasaraته waahla beytihi fi shacbi cala ayi shayin itafaquu shay ma iskuwaafagan itafaquu cala an laa yaqbaluu lahum sulxan abada fi ayi sanatin kana dalika kana dalika almadkuur fi sanati saabica min annubuwa alkhulaasa lama intashara alislaamu islaamki marki fiday faafi ya xasarat quraysh quraysh shirkay annabiya shirki sala allahu alayh wasalam waala waala nabiy nabaga helsiye wasacba sacba nabiy nabaga saabtisiya shirte fi shicbi makata makatogsheya kishanti wamanacuu manciyena canhum yani an an ahli alinabiya kureeben alarzaaba dhulqabatenga saarene arzaagiya kureeben talaata sanawaatin sinyaali side taasoo watafaqu iswaafagen calaa dakligatil nabiy naba dulseyni lamin kusalima muhamad dhulqabatenka saarnaadeen yani maybu algitaal laxmaq lanka dogonke digaalsha maybu hadii walkala taro waayo inguriga koreebadekele mana alkitaal lacmaq ya la dah dagaal oo dogonka dagaalsay gaaladaas masalan hadii walkala taro waayan oo walkala sameey waayan dunqabatenga nasaarey li mana ogur lakureebe waligala fadiya lakureebe yani saas kalkan dogonka dagaalsi walkala awood kala waayo dagaalsi ingurikoreebe galankera kalkan gaalada na saaso ya mucalimkood halinkola gaalada rasuulka zaminshay gaalada roogdi han hadi roogaan iskfir yani kula baagolay gaban may walay ini diinta islamka lala dagaalamo ama dhib lanjeysado diinta islaamka ama islaamka naftis dhibaato lanjeysado saasay kashadeeyan mucalimkoodi iyo halinko ibliski oo abuna aadam jinaadahan oo b iyo mucalimsho halinko le mucalimsho kalku madaagoole isagabanyo don islaamka ini dhibaato lanjeysad hadii walkan lawelo waayo don qabatayn basaa hadda argaha yani wa ki masalan hijrat lxabashati thaniya aadi tan hijrat lxabashati xabashada hijradooda xabashadaasoo hijradaasoo athaniyatu lamaad hijra kusifey hadi tan hijrat lxabasha xabashada hijradeedi yani hijradaasoo thaniyat lamaad si hore ha sheegni bacda dukuli nabiyi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasuulki marki kale kadib wa bacda dukuli gomi goomi nabi naba goomshi marki galen ka bacda shicba togi marki galen bacdigeedi amara nabiy nabag amri jamiic almuslimiina muslimiinta dhamaantood i amray bilhijrati hijroodo ila alxabasha ilaa ardi alxabasha geeska african iling hijrood taasa amri fahaajara may hijroodena halaatun wa sabcuun todobaatan isd rajulan min rajulin waixdaa casharatu miko imraata min imraa minhum min almadkuuriin ana kumidayin jacfar bn abi talib kumidayi oo amiirsha wa aha fahajara ma hijrooday talaatan wasabcuuna todobaatan isd rajulan min rajul iyo waixdaa casharata tumi iko imraata min imraa iya hijrooday minhum min almadkuuriina may kumid aha jacfar bn abi talib jacfar daljanaaxen lakilera gaswatu muta takgeerika shahiidi doon jacfar abi alib cali bin abi alib walalshay aha walaaxika muslimlyamani yaman muslimuuntoodiya heleelen bihim bilmuhaajiriina muhaajiriintum heleelen wahum muslimulyaman maybua abu musa alashcariyo wa banu camihi cami abi musa abi musa deershay wlaadisu ahaa ay yani walaaxika ma heleelay bihim bilmuhaajiriina muhaajiriintum oo oh, todobaatin doorka e bilaantasna tumi koli jira ma heleelena muslimulyamani yaman muslimiintood wahu muslim lyaman mayb wa abu musa alashcariy waay wa banu cami cami abi musa abi musa adershe awlaadis waay wa kanat hadi lhijratu hijradu tan imay aatay fi sanati saabica sanadki todobaad min anubuwa waakayti hor tanfafiyasay min alhijra ray min anubuwa tan tan asaa wa kanat hadi lhijratu hijradu tan imay haatay fi sanati saabicati sanadki todobaad min anubuwa nabanimada todobana kuroog amanta naba nabana kuwaari todobana kuroog asilatun hadi asila bimada amara nabiyu sala allahu alayhi wasalam ilahi rasul she ma amari asxaaba asaaba nabiy nabag asaabtis ma amri bacda dukuuli dukuul nabiy marki gala ashicba togagali bacdihi ma amri bacda dukuuli nabiy sala allahu alayhi wasalam qomi ashicba amara jamiica almuslimin bilhijra ila xabasha kam cadadu lmuhaajiriina muhaajiriinta tiradiyo maegahaati cadaduhum halaata wa sabcuuna rajula wa ixdaa casharata imra'atan intaas man laxiqa bin bilmuhaajiriin ay haleelay laxiga bihim abu musa alashcari waman wa banu camihi waay yani wa kay fi ayi sanatin sanadna kanat hadi lhijra fi sanati saabica min annubuwa alkhulaasa kalku yani su-aala duntalkingdhike laakin adhowti korku jawaabto lambaani alkhulaasa hadihi san alkhulaasa warkooban wa bacda dukuli nabiy sala allahu alayhi wasalam ilahay rasulshay galowkiisa kadib ashicbato kigali shicbadan manaha yani maylare kayfu banu kinana walare magyaaliska dhore side oo kale lay yani wa kay muxasab muxasab walare kayfu banu kinana walare badxa axaadiisi melo markada beertasaas magyaalka sakaragaas meli rasuulka sala allahu alayhi wasalam markiisa oo hajka hadhamaayo xajat lwadac fi sanat alcaashira ahay min alhijra markiisu hajka hadhamaayo oo usadegi jari u mana oo intumayn degdi marki leerineraay meli hadi kahor yani gaalada mishar goolen waaha geekana islan uneena digahan saasan diga eraayo bacda dunon lankoobsadan jarniya digaan eri hada kahorna walna ishirboolay dilkaan may laga shirboolay bacda dukuli nabiy sala allahu alayhi wasalam ilahay rasuul galowkiisa kabacda shicba sogi gali shicbu abi taalib aleraay soogin fi sanati saabica sanadkii todobaad markiis meelo gali kabacdiye amara nabiy almuslimiina amri bilhijrati hijroodow ila alxabasha lan hijroodaw maratan fi maratin tooka maradaasoo taaniyatan lamaad la hijroodaw fahajara ma hijroodana alaata وasabcuuna rajula وaxda cashara mraatan wanaxiga muslimulyaman yheleelen bin bilmuhaajiriin heleelen islaamu malik lxabasha xabasho boqorkooda islaamow shay hada maxaluhu wamabxasuhu marki muslimiinti seedeen faaidadii kudhalati oo muhaajiriinta nagadeeno meelo seedeen mayn suurtagalay muhaajiriinti meelo seedeen ini hataa lanki oo xabashiga haayay oo gaalka hay ordhaan nasaarhaay ha islaamiyan oo dacwadiiba hadii lan sheegay oo qaadidi ogaaday ha islaamiya lama calimat qurayshun quraysh markii ogaatay bihijrati lmuslimiina muslimiinta hijroodowkooda ogaatay ilalxabasha xabashan fokdeeno meelon hijrooden markii ogaatay arsalo direen rajulayn lama rajulya direen bihadaaya musaaxibiin ahaal rajuleenkas la saaxib sinyin bihadaaya hadiyaalo fara badan la saaxib sinyin ma indireyno dalaban liajli dalabin codsadaw darteed oo minhu min min anabiy nabagna lakucosd talaban dalabo oo minhu min malikilxabash laku dalbadaw an yaruda huwa malikulxabash ini radiyo radiyo man radi haajara huwa manki jirooday min almuslimiina muslimiinta kumide saaba najaashiy najaashi didi tasliimahom tasliim almuhaajiriin muhaajiriinta galangiliyowkooda salimowkooda yadiidi bacda an akbara marki khabray hu ma yani malikalxabash an khabri kadib jacfar bn abi alib khabri bixaqiiqati diin diinka dhabtis diinkaas oo alislaamiyi islaami lang nisbey waqara'a jacfarun akriyay caleyhi cala lmalik maliga korshay ka akriyay awala suurati maryama suuratu maryam awlsha ka akri bacdigeed farajaca lamadii hanagadeen lamadii rajul oo gaalada dirsadaasi hanagadeen khaa'ibiina haalayin kuhongoowey khasaari khaa'ibayni haalayin lama khasaari ya hanagadeen waaslama najaashiyu najaashi islaami waman aslama man duliya islaamin macahu maca najaashi majaash maay ahaadeen waa min alkisisiina baagidiyaalka warubani suufnasaaryaalka eh. fi dalika alwakti waktigaas kaasa islaame fi sanati saabica min annubuwa sanadki togda faanzala allahu caza wajala ilahi may dejiyey fi xaqihim xaqi yani wa kay fi xaqihim waa may kay haq dejiyey yani wa kay walatajidana aqrabahum fi xaqihim xaqi lmuslimiina han islaamen xabso ilahi may ka dejiyey ama fi najaashi dadka la jaray oo islaameen xagsho ilahay mee kadijiyay walaa tajidana anta naw maxamedo helay oo helay aqrabahum aqrab alkufaari gaaladkaanka dhow mawadatan min mawadatin jilantan dhow liladina ahaani ni jielin aamanu rumaayeen aladina ahaani helay kaaluu kagooleen inaa ona nasaara nasaara ena kagooleen hana saasinka dhow aliri mana muslimiinta mahan dhow hadoob lero nimankaas nasaarta walaagu han dhow dalba nugulaan iyo yani wa kasaas ama yahuud ma wala ma mana cunsuriya kadadaalaa dalika almadkuuru madkuurkaas kaase ilaahay sheegi wala oo hasinka dhawin muminiinta may han dhaw gaalada shalin naftiyo gaalada hanumad han dhawayne islaamba ogolaayne arago kor i hano dhaxdhahaad ah walaago hadhow han nasaarsiya hadhow masalan ada walaan yani wa ka masalanba yani wa ka masalanba samafala la sameeye iyo walaalna nasuubiye iyo awlaado yar yar hoo baragan yani isku dhobsadaayan mm, naxariiseen oo kale haani hadhow ahaanase mana halna saarte hadhow ilahay ka tilmaamay wala saaska nagatinmer ilahay dalika almadkuuru madkuurkaas kaase saabitun waxaasilun haran jarto dhabe biana minhum minan min alnasaara nasaarta may kumid aha istisina niman baadiryaaleh i niman suuf nasaaryaal eh anasa kumid eh i waanahum yooba laa yastakbiruuna idiskibriyaan nasaarta laka tilmaamahay hani hadhow ahaa naseelley mana kolka nimankaas nasaarte yani waki masala biyaha sindhaw taas ilahay hasho kadeji hanga e islam isla markiiba of diinti lin sheegay lan sharaxi dada hadhawaayeen yani waa kay dadkiyo hijroodi hadhawaayeen yani waa kay waa kay kaalmi sinfidiyeen marki damiyo naftiyoba madaxyaalka islaameen lama maata suma maata najaashiyo najaashiya e geeriyoodi fasalla rasuulu rasuulka ya e tukdi sala allahu alayhi wasalam fi sanat alcaashira kulay meelo goda meel geeriyoodi sina dembe hayti fasala rasul watukdi alyh ala najashi salaat lgaaiba lama aclama markii ogaahiyey wanabiya jibril ogaahiy biwafati wafati najashi wa hada salaadan tan e aslu salaat ljanaza salaat ljanaza salshe ala lgaaib langmagun korsheelka tukadaw salaadin horeysa rasuulka gaa'ibe tukada haytay lama calimat qurayshun markii ogaatay bihijrat lmuslimiina muslimiinta hijroodowkooda mila laxbashan hijroodeen markii ogaati yaar yarsalow oo wadan gaallan bahaw macnaha hoob dhibaato jarto meelaad roogdan wadan gaala la eto haddana yani waa kay meel kale kabaxsadaasan lahayn wadan gaala kala la eto hoob wadan gaas gaal gaalada hanhaan asku rooyin an baxsado korka markaas inti ad muslimiinta meel oo daarulmuslimiin ad kuteedas kol ada muslimiinta yani maka wadan markaas may hayta daarulkufriya hayta kufaar quraysha kataliyaasi rasuulka iyo saartis awood ma lahay marki meel nbahan nbaxsadan waayeen wadankaas oo haddana gaalo layga hogdo laakin gaalada walaa ku nugul yan basada mana san ilahay ku sheegay yani nasaartata nugul ribuhan may haayna quraysh may haayna caabidu wasana wasana ma caabudaay dinlaawi haayan lama calimat quraishin quraish markii ogaatay bihadi bihijrati lmuslimiina muslimiinta hijradood markii ogaatay lalxabasha hijrooda markii ogaatiya arsalo direen rajulayni lama rajul iya direen wahuma lamada rajul maybua camru bn lcaas wa cumarat bn lwalid lamadaas ahaayen camarat bn lwalid camar binu caas iyo camaarat lwalid khilaaf isjara i khilaafan wa camar binu caas wal ogaadi laakin camaarada iya yani boosi lanko kala sheega ini sheegor lankaas lankiha camr bn lcaas i kan kala magaashay oo camar camaaran nahay lankokohay langhay jare suwar i wal akrisaday meelosa i lankohay magalasahay milama iyo axaadiis i camar binu caas iyo cumaarat bn walid hadana laleyi cumaaradaas melanko kale haay riwaayad kalena saasa sheegaya hal haweydi insha allah waqad qaala lamada may kagoolena linajaashi najaashi may ngaren ayuha lmaliku oo muslimiinti kafaraha kafaran fadahayaan ogda kaala dirsadeen maerena malikulxabashaeedoy hadidi ma injeeya marki hadidi siidan bacdishe dadka muhaajiriinta muslimiinta dhalinyarta ehalan inagoy cadaabanayo silciyaanayo uni xaaladii ogaho walayodan baadil wasaasel kolku waa kay wakad gaala linajaashi may ngarena ayuha almaliku boqorkaneeyo kad dakala may galay fi bilaadika magaalooyin bilaada magaalooyinka may hagaleena hilmaanun dhalin yar ya hagaleen hilmaantaas oo mina on noomide hilmaantaas oo sufahaa o caqlo fudud caqlo fudeed gabaano yani awteedi ogyaalsu khilaafeen faarago yani faarogen diina qawmihim qawmi lhilmaani hilmaantaas qoomkood qoomkaas diintiisa faarogen wabtadacuu bilaawadeen diinana diinan diinya bilaawadeen diintaasoo laa nacrifu naxnu nun kasaan diinkan kasaan naxnu nun kasaan walaa antaadi dhongasan kasaan waqad bacaa may hadirayna on may ana diray ilayka ad hanin diray fihim fi shaanim shaani lhilmaani dhalinyartan shaanishoon ma hanin diray ashraafu qawmihim qawmi hilmaani dhalinyartan qoomkoodi qoomkaas odayaalkoodi sharafta leh yahana direen min aabaain min aabaain aawiyaale eh yani wa acmaamihim adeeryaalsho eh min aabaa'ihim aawasiyaalkooda yani wa kay masalan ahay wa acmaamihim oo kale ada fada adeeryaalkooda e wacashiiratihim tolkooda ayahna diran wala lanindiri lima litarudda anta inad radido hum gilmaantun radido calayhim cala lqawmi qoomka korsho ka radiid saasa lanindiri may welay walayo diinti sheegadahayan aawtiyaalsho iyo obayaalsho ka badan diin ma eh niman yani saase qoomshona dhibaatan jeysiden kalkun unilaana diray nasiw faqaala najaashiyo najaashi horta wala lahandooradi baris ma iska dulmiya wahayti waqaala najaashi najaashi may kagolay lahum lilqawmi qom lahum lil lahum licamri bni caas waman macahu mayn kagolay laa usalimu ana ana masalimaw hum qoomkan dhaahay hum zilmaantan masalimaw hataa adcuwa ana ilaa ana kuwera hum zilmaanta waasala ana an kusualaw hum zilmaanta kusualaw falama dacaa huwa najaashi markin weerayhum alghilmaana hilmaanti oo jacfarin gaamiya markin weeri wasala huwa malikulxabasha wasala huwa najaashi yani wa kay masalan su-aaleyhum hilmaanti su-aaliya qaala jacfar bn abi alib jacfar bn abi alib lah linajashi mengala ayuha lmaliku boorkaneyo kuna un ahla jahiliyatin jahili ehelkoodii hani nacbudu naxnu naabudani hordaan alasnaama sanamyaala aabudani wanaakulu naxnu na aamanay almaytata baktidaas ku aamani wanaati lakooyani alfawaaxisha zinada iyo humaatidii kufsadowka lakooyani wanaqdacu gooyani alarxaama qaraabada gooyani wanusiiu humaati ka sameeyani aljawaara yani waa kay masalan diriskana markaa humaati ka sameeyani wayaakululqawiyu kano hooga lamina un haalnoomidey allaciifa kano tabardorongya aamay gabeelba gabeelki kahoog badany gabeelka kale aamay oo doomaysadaay xataa bacata allahu ilaahay intiha kubiyo ilayna un anin kubi rasulan anin kubi rasuulkaas oo mina noomid aho eh, unu kasaano rasuulkaas oo nacrifu naxnu nu kasaano nasaba nasaba rasuuli rasuulka abtirshay kasaano wasidka sidka rasuuli rasuulka runtiis kasaan waamanatahu amaanata rasuuli rasuulka amaanidiis kasaan wacafaafahu cafaafa rasuuli rasuulka dhoosnaantiis kasaan fadacaa huwa rasuulka na uni nin weeri litawxiid illaahi ilahay waxidow sheeye ninka weeri anlaa nushrika naxnu un biid bidilaahi shay an lawadaajine ninka weri wanaklaca wanatruka kutabno ma wala ay kutabno ninka weri kuna unuba nacbudu aabudani min alasnaami taaliyaala aho shiid unusuusan i aabudani waamara huwa rasuulkaas na unin amray bisidki lxadiidi sheekarong e ini sheegno na amri wa bisilati raximi garaab hariiriyo na amri wa xasani ljawaari dariskini wanaag lan sameeyo na amri walkafi reebtong iyo amri can lmaxaarimi waxyaalihii xaarameyn ilkureebtoom wadimaayo anidimaayo dhiigyaalo lkureebtoom wanahaa huwa nabagaas reebay na uni noo reebi an ilfawaaxishi waxyaalihii fafoolhumaayeen heshowa noo reebi wa qawli zuuri wacan qawli zuuri beenka qoolowshee noo reebi wa akli amaalilyatiimi ogoonkii maalshi aamowsheye noo reebi wa amara amri na uni namri bisalaati salaadan amri wasiyaami wabisiyaami song yan amri wa wabizakaati zakiyan amri walxaji wabilxaji xajiyan amri fa aamanaa rumaynay bi bidalika lmadkuuri madkuurkasa rumaynay wasadaqnaa maya bi faamana rumaynay bi binabiya rumayni wasadaqnaa rumaynay hu anabiya nabaga rumayni saka hadli mana hadalkan fayle oo sabanshishaldika iya kala hadal insheegi bis markaasu yani lama da lama calimat quraishun bihijrat lmuslimiin markii ogaati lalxabasha wa arsaluu rajulayni bihadaaya maca hadaaya hadiyala macagood yala diren ama musaabaawlmusaaxaba kuwel musaaxibiina hala saacsiyin bihadaaya dalaban yani dalaban liajli dalabin yani dalaban dalabo darteed oo minhu min anajaashi ku dalbadaaya an yaruda huwa najaashi ni radiyo man radi haajara huwa manki jirooday min almuslimiina muslimiinta kumid a radi taasi oo ku dalbadaaya najaashi kalkun dadkian weeri waraysadii hadalkasaxage ya jacfaran sheegi faaba najaashi red najaashi diidi tasliimam tasliim alkilmaani dhalinyarti galankiliyowsho diidi bacda an akbara markin kabri bacdigeed hu najashi jacfar bn abi alib kabri bacdigeed bihaqiiqati diini diinka dhartisan kabri diinkaas o alislamiya lang nisbay wa yani wa aki wagara huwa jacfar aki wa bacda an gara jacfar marki aki bacdishe aleyhi ala najashi ka aki awala surati maryam suuratu maryam awalshe ka aki farajaca lamadii rajul nagaden kaaibeyni haling lama khasaaray hoogiya nagaden وaslama najaashi najaashi in islami markidem aman وaslama man islami maca maa najaashi najaash maca shihaadi min alkisisina wilaadiyaalki e baadiriyaalki e warubani suufnasaaryaalki ahaayan fi dalika alwakti waktidaas kaasa islaamen fi sanati saabica sanadki todbaad min anuba waa islaamen faanzala allahu caza wajala ilahay mehe dijiyey fi xaqihim xagoodi mehe kadijiyeyhim fi xaqihim xaqil yani wa kay masala najaashi aman maca waksho mehe kadijiyey walatajidana anta ad ogaatay ama helay oo helay aqrabahum kanka dhawaasho badan mawadatan min mawadatin jeelanton dhawaasho badan liladina hani ini lijeeladaw aamanu rumaayeen ini aladina hani iyin helay kaalo ka gooleen inaa unoob nasaara nasaara ayna ka gooleen dalika almadkuuru madkuurkas kaasina haabitun waxaasilun biana minhum min yani wa kay min biana minhum min almadkuuriina han hadal ba kumid ayin isisiina baadiriyaalo kumid ayin warubana suf nasaariyaala kumideyi waanahum yoob hadina laa yastakbiruna in iskibriyaan nasaarto saasu nugulin walaabayar gaalada kale kanugulin in iskibriyaayaan uma mata najashiy najashi iya geeriyoodi fasala rasuul rasuulka tukdi sala allahu alayhi wasalam najashiga najashi laqab waay kulu man malaka alxabash fahuwa najashiy lamba xabash milkiya iya may lareh najashi lareh sida kulu man malaka misra fahuwa fircoon o muqawqis misr lamba malik nagdo xiligi hormay ler jiray muqawqis ama fircoon yaledahay saas oo kale kulu man malaka rome yani wa kay fahuwa yani masalan kaysar kaysar ama hirakli yalerahay lankiba rome mulkiya hay kulu man malaka lfursa nusun may lerahay kisra kisriya lagasaay kolkan kan hadi najaashi najaashi laqablayo ismuhu magaashi may lerahay asxamatu bnu abjar asxamat bnu abjar iya magaashay liraay najashida laqablayo magaashay asxamat bnu abjar iya lankasaay asxama asxamat bnu abjar iya liraay macruuf alaan hada xabash hoob laseedmilaka dugunyi saaabi jali saaabi maayne laakin lang muslim ho fayl qabrishi macruuf ho hataa xilo hor la sheegay manaa nimankan turkiya dhisaayan kada gabraka dhisaayan kada laguraay manaa najashidaas mila kadugunyi xabasha kadugunyi lanki asaabta waayay islaami waay uma maata usoo muslimiya geeriyoodi uma maata najaashiy najaashiya geeriyoodi fasala rasuul sala lahu alayh wasalam atukudi aleyh alanajaashiy lama aclama marki ogaahiyey ho mawtahu yani lama aclama marki ogaahiy anabiya jibriil ogaahi yani biwafaati wafaati najaashi ogaahiya katukudi wahada almadkuuru madkuurkun kan e oo min salaati nabiy nabag salaat janaazigiis e aslu salaati ljanaazati salaat ljanaasa salkeed cala lgaa'ibi langmagun korsheela kutukado langmagun korshay janaaso walka tukado aybe janaaso aybe tukadaano ley oo daliil shay wa asilatun hadihi asila maada facalat qurayshun quraysh may fali lama calimat bihijrati lmuslimiin muslimiinta hijradood markay ogaatay ila alxabasha lama calimat qurayshun bihijrati lmuslimiin ila alxabasha arsaluu rajulayni biyadaya balaba minhu an yaruda yani <coughs> aslamahum hal aslamahum najashiy najaashi salime saaba najaashiy tasliimahum hal aslama najaashi najaashi islaame nacam maada nazla mahadegi fi xaqihim xaqi najaashi waman macahu faanzala allahu fi xaqihim wala tajidana aqrabahum mawadata liladina amanuu aladina qaluu ina nasara ila alaaya hal caasha najaashi najaashi geeriyooday bacda dalika nacam hal sala rasulu cala lgaayi kutukday qabla dalika la alkhulaasa arsalat quraysh arsalat quraysh quraysh may dirtay rasuuleyni lama irge lama irge iya dirsati ila najaashi najaashi intikean dirsati liyadruda huwa najaashi si imburiyo almuslimiina muslimiinta imburiyo min bilaadi bilaadi najaashi najaash bilaadisan kubur falam yafcal huwa najaashi mafalm waaslama huwa najaashi iyo waman yani iyo islaamin uma mata najaashi najaashi geeriyoodii fasala rasuul sala allahu alayhi wasalam ilahay rasuulshee tukaday aleyh najaashi najaash korshee ka tukadi salaat aljanaaza salaat ljanaziya ka tukadi aybe wa khuruuj nabiy sala allahu alayhi wasalam ilahay rasuulshee bahawshay min alxisaari go'doomintia kubahy may horehan sheegnay ini rasuulkiiyo baraabadiisba reer banu hashim reer banu cabdilmualib kidio mumin ee kidio gaale kulli la go'doomiyey muslimiinti yani dahi shicgu abi daalib laka go'doomi dhunqabaten meel lasaar xisaabgoodmin manaa dhunqabaten wa fi sanat alcaashira sanadki tumnaad min anubuwa lakuroogiya itafara kamsatun shaniya iswaafig kamsadaas oo min ashraafi qurayshin quraysh ashraaftood kuwada sharafta la kumid iya iswaafageen fanaqaduu buriyen asaia asaxiifata wargadiya buriyeen wargadi oo asaxiifatu haalimatu lqaabica leeraay ya buriyen fakaraja nabiy nabag habay sala lahu alayhi wasalam aman yabeen ma maa nabiy nabag maashaaden min alxisaar godoomintia kubeen bada ma bacda an makasu markinagaaden bacdisha fi shadi togi qariiban walan dhaw min halaati sanawaat sadisin walan dhaw marki meelkinagaaden kabacd laa yasilu ndirana ilayhim ila lmuslimiina ndirana shayun shaygaasoo min aacaami ndiran ilaa kufya si garsoode kadeeli mahayn hataa akaluu ilaa hata aamo kuweydiyan ku aaman waraga shajari geedo hambaliyo ku aaman si gaajin kabedi wakana rasul sala lahu alayhi wasalam ilahi rasulki min adegad akbara huwa rasulka mi khabariyahadi ana alaralata oboor kad akalad hiya araladiyaday ni aantay asaxifata wargadi aanti falama nazalat marki degday qurayshun falama falama yani tazallat falama tazallat qurayshun quraysh marki ogaatay ha asaxifata katarinboti liyumaziqu si injeex jeexan ha alwar yani asaxifa iyo wajadu helen ha asaxifata kama akbara nabiy naba sidin kabri o ta war amiy helen a ahi fi sanati alcaashira min annubuwa sanadki toman lakuroog nabanimada oo rasuulka hijiridiis kolkan lamasinle isadisnle kudhimanta ya itafaqa kamsatun shan qof iswaafagan kamsadaas min ashraafi qurayshin quraysh kuwooda sharafta lahaayeen kumid e wa kana awalu man takalama lan ka hadli kan horay may haday minhu min alhamsa shanta kumida zuhayr maha kumidaadi faqaala zuhayr mer ya ahla maka ahlu makoy ana akulu naxnu nun aamane addacaama raashinga aamane dadkan hadda hadlahayaan dadoomanaa may haayana oo rasuulka qaraabadiis abtiid lang haayay mis inaadiyo meelo ka jarto mis ahyartiis lanka meelo ka jarto dhibaatadan kolkol kasameehe arageen markaasaa dangadeena naxariisaa galay mer ana akulu aamane addacaama unun wali raashin fadno aamane wanalbasu naxnu gundudani athiyaaba dhara gundudani wa banu hashimin wa banu lmutalibin halkaa ku helaagsamieyin laa yabiicuna anbeensadaan walaa yabtaacuna walna lunkushiraysadaan inshiraysadaana wallahi akadhaarday la agcudu an mafadheedaw xataa tushaqa hadihi saxiifatu haalimatu lqaabica seremana wargadan dhaalimada e oo qaraabadulmeydi alqaabica qaraabo goyti intin kutatariga seremana faiyada qawlahu qawla zuheir zuher golshay may hoojiyey alarbacat lbaaquna afarti kale hoojiyen oo hamiinkiya taladeena isa dheeden meereena unamay nololnin taraas hadii abtidan i ederyaalkan ibn edertana gaalo jaajika dilahay walgalo wal hakubaha unjarne la reebay walnadan kugadaslaan hataa may laweeley hadii becshari i walsaase meelo kakooyan jidka lansuru maayo ay dadkaas ay gadane taraas unkabateen la saari kolka yani wa kay may nolol nin taraasaren hadii marba edeeryaalkan iyo niyaalkan hilaafsamaayan dadka dhuumashiya wal dadka bersha injeeyey <coughs> aminkisa marki lahundursay oo kale dad walan gaadayo maka kubaadayo dhudhuumadaayo wareegda hataas waardiya saarnay saasatan walan jeeyaa jira jiran abtiyaabsho saas oo kale jeeyo kolku ilaa yani dhibaatadaasa ka dheedi maerena yani reer banu hasham reer banu muqalibna ku hilaafsamiyahaadayana walma gadlaayana walma unun yani walahi mafadheedano kuwa yani ko taadalka bilaabay kuwan seeday oo dadkaas inaadisi meelka jartian seeday an yaho nolol ma ehansa walanan walahi hadii ana naftay lankala ili jaro fadi aranti ede kadhagaasuga fanay wargadi buri fadli anibak ili jaro markaasa mere kusidaadnin weydi haddana baylan kusidaadan seedi ama walaagayar nugli islahay haddana sidii an sheegay rantaasoy hadii oonay balankaas burino kuwaran bu mana wargadaas burid o ofka nilajara fadi waala fadniy aniba ilajarabao nilajar hadan lankukalen siseeden hada shan qof marka nagadeen markaasa kolkan arinteedaa iska raheen iya kufaar quraish oo kacbada binaansha hafadheeden hoos abujahlan kuwinyim hafadheeden iyo korsho sulmeen redlan koo hadali ad hadalalri ani inkoo dabgale inkoo dabgale sidii arintiga dhamaatay abujahl dhib badan reed ogaadi arinti ini hamin laha shargooli ogaadi so gaal abujahlin lahum lilqawmi qoomki may ngaray ha hada amron uliya bilaili ngari mana arant arang inta layla kaxali ma eh arang haminki laanfadhaadiy wari mana hamin laanfadhaadiy watashawaruu shooreen fihi fi hada alamri yaka shooreen bacda hada lmakan yari makaanka miilnhayni talada kadhiiri yari mana wal miilka la kago-aami uma lankoolay surumo wargadan buriyaan ero hadan kan kal an ero hadan ko ko ani dhow lagabo inta malka go-aamin er eranta ngaran yoobi laanfadheeday dooki yani waa keenlan khamr dhami we dooki lahadijiyo masalan dadki yani mooryaanti dakun ogda dadshaanisho maynaha gorshila dijiye dooki jaadal marduubko naindhaadalilay mana dooki gorshi lahadijiye reed bara yani nasiibka yani kan laka mardaama laka kao agnaga kolka yani waa kay masalan saaso khamrada dadka dhamaan yoonasa manaha marki layin shaydaan aan qurxiyay may layna marki khamrada dhamo mismae jaadla amo laybo ra'yi sayli go-aan abahel lay mana yani waa afsho baa kuba marmar waa kahadlaayan ba arinta ka dhafare walaago agaar ay faylahay hiyan mana dhafare holim agaarko ay faylahay walaago yar dhereerko ay faylahay yani kalkun reesaaso kalkun waktigaas kamraba jirti kamraba dhamaaye kalkun arantan aran oka kamra lahan dhamay laha dijiweri magarmeelka laha kagoamiyuma aran hadantalail kagoami meri e sidiyanagat bes warkadi sidiyana kaburburie yani wa kay maerene lamadan qof anahliku ahliku an akulu طacama wanalbasu siyaaba wabanu hashimi walmudarib nahal halkaas u heraagsamiyeying laa yabicuna wala yubeeciyaan walaa yabtacuna walna inshiraysadaan laa abcudu wallahi kadhaarday la abcudu mafadheedaw mayo gaalobwa walahi mailimoobadars yani yani waxya dhaarta oo kalsa iyo nabiylahi ibrahim diintis wal yar kaba jiran yo gasana maabudayno gaalahan laga marki dhaardaayan ed dhaartaad kaayan oo kalsay walahi iraayan iyo kacbad wiinayaayan oo kalsa iyo bismi illahuma oo kale raayan iyo wayaalka walkaba baagahaya jira oo nabi ibrahim diintisla kudeel wallahi agdhaarday laa agcudu mafadheeda wari tushaqa hadihi tan inti lakudhambalaw asaxiifatu wargadan e saxiifadaas azaalimatu dulmada samayti saxiifada ulmad ehelsi manaa iyo ulmo masameyn ehelsi ulmo sameeyan alqaadicatu garaabo goytinti lakutatarigasel faiyada may hoojiyey salaadiho waa ka bari binaanki lasul odyaalki korshe lasulmi wargadan tan e walsa tarigeel lanka dhawaado kormalew lanku kala boodi waltarige sade shan sanagda faayada may hojiye gawlahu gawla zuhair alarbacatu lbagunash asarti kale baagaadeen iyo hojiyen kitaaba kale magaasha sheegeen faqaala abu jahlin abu jahl may ka golay lahum lilkamsati shanti may ngaray hada lamru taladan dadkan wedaan amrun arang waay udiya huwa amarka laxugmiye bilaylin fi laylin hamin watasawaruu shooreg i ilamria marka isha kasoorer bacda hada lmakani makaanka wiling hayn iya kashoore bacda hada makan makaan badishe iya kashoore kol markaasu reed falama nazalat wakana rasul laa yasilu ilayh fakaraja rasul nabiyu sala allahu alayhi wasalam ma macahu bisoo bishooren fanagasu fanagadu buriyen shanti qof asaxiifata wargadiya buriyen fakaraja nabiyu nabor sala allahu alayhi wasalam yabay waman abay macahu maa nabiy nabo maa shiaadi min alxisaari goodoomin jakube bacda markaas marki nagaaden bacdishe i abialibka nagaaden bacdishe gariiban walan daw min alaai sanawaatin sanyaal sade laa yasil ndeerana ilayhim ilaa aali nabi nabig ehelsa ndeeran shayin shay ndeeran oo min aacaami ilaa kufyatan si garsoode kadeeri maayo hataa akaluu ilaa ku aamaan waragashajari geed hambalis ku aamaan geed hambalis yan guri kubadeena yani hataa aamo nagadi wakana rasuul sala lahu alayhi wasalam ilahi rasuul shemihaaday kad akbarahu rasuulka nin kabri haadi ana aralata obor geed oboorka leraw kad akala fiha araladiada ini aantay asaxiifata wargada aanti ilaa maa fiiha ism llahi kasugnaadi ma wal ilahi magaashakiyaalma anta kala aantaya adeershen weri abu dalib eh oo waayel eh markaas oy haddana dhunqabateenki abaarto la ciifiday yani waa kay tacbaansan yan weri adeer meerayna inti runtay eta dacwad anawada runtiya may daliil aha wargadiyo giriyen oo kacbada giriyen batiya firiyon unun galna langanin lahay wargadiadahay tal firiyo obora aanteer ilaa wal ilaahi magaashay kiyaalama bismika allahuma oo kale ka bismika allahuma oo kale ka abtugaayo kol bismika allahuma walihakweri maan tagal obora aante al firiyo bisan xagaa aragaasna bisan bahi odayaalki an abujahl i boomshay an mere erike saliya hal firiyo orgadaas kol markiiba hooba firiyan waa ku falama tazalat yani wa kay meel tazalad yadika falama tazalad qurayshun quraysh marki yani wa kay hay falama tazalad qurayshun liyumaziqu wajaduha kama akbara falama tazalad qurayshun quraysh marki oonayo unseesay ha asaxifata wargati unseesi nazalad ookal wa nazalad nazalad falama nazalad na saasa ilatgul falama nazal nazalat marki degday qurayshun qurayshka degdi yani ha aصaحifata wargada marki kadegdi liyumaziqu saas lay naqdo korta falama nazilat falama nazilat quraish quraish marki degday ha صaحifata صaحifti seetay kadegdi liyumaziqu inijijeexan ha صaحifadii adee wajadu helen ha aصaحifata wargadi helen kama akbara الnabiyu nabo sidii kabri oo kale kelen wargadi waabawaba yubami ilaa walyar maahin asilatun hadi asila saasatan maro maaya fi ayi sanatin sanad me nuqilat صaحifat wargada la guriy yani fi ay bahi fi sanat alcaashira min anubuwa itafada amson kamsatun min ashraafi quraish fanaa saxiifata kan makasa nabiy nabaw meeganigaadi fi lcisaari goodoomin makasa nabiyu fi shicbi qariiba min halaati sanawaat hal kana yasilu shayun shay dr ilayh ila nabiy min aطacaami la ila ma yasilu bikofiya wali deero oo si garsoode ka deero maayn bimaada akbara qabla khuruuji akbara nabiyu may kabri marna khuruji khuruj nabi naba bahawshi min alcisaali kubah godoomin kubah badisha may kabri akbara nabiyu ana alaralata kad akalat asaxifata alkhulaasa fi sanat alcashira nuqilat saxifatu wargadiya laburi fakaraja nabiyu bay sala lahu alayh salam min alcisaali godoominti kubay bacda halati sanawaat sinyaalisade kabacd wafdu najran qabiilkoo najran leedahay wafdigoodi najranta qabiil mee magaalo aha baladun bayna maka walyaman yaman in maka dhatiyo magaala dhexaysa najraan yaraw wafdu najraan reer yaman wafdigoodi hada maxaluhu fi sanati alcaashira min annubuwa sanadki tubnaad nabadnimo nikroog iyo wasada ma inxaadiray aleyh ala rasuli rasul korshe ma insaday sala allahu alayhi wasalam wafdun wafdigaas min nasr ala najraan min nasara najraan najraan nasaartood kumide eh. balaga may deeray abaruhu balaga may deeray hum wafdiga abaruhu kabaru nabiy naba warshe iyo deeri min muhaajir lxabasha xabashada muhaajiriinteedashoogudeel wakanuu may haadeen cishriina labaatan rajula min rajulin iyo haaden faqara arasuulu sala lahu alayhi wasalam ilahi rasulshi akri alayhim al yani wa kay wafdi wafdigii korshoo ka akri alqur'aana bacla alqur'aani qur'aan baclisee ka akri faamanuu rumaayeen kulum dhamaantoodi fawabaka may xaydaaroyay hum wafdigi abujahlin a xaydaaray calaa islaamihim islaam lwafdi wafdiga islaamkooda ka xaydaaray faqaaluu may kagooleena lahu iyo abijahl may ngaleen lakum ma antum calayhi walana makhtarnaahu sa ngalen mana lakum isimay latina ma antum caleyh wala isin kasuguntin oosana caabudo latin isin abujahl boomka isin walana unun maylena makhtarnaahu walinu doron islan doroni unun islamka nolenisaan yani fi sanat alcaashira sanadki tumnaad min anubuwa iyo wafada ma n xaadira aleyh nabiy wafdung an wafdigaasoo min nasaarana jiraan najran magaaladi leray yani yamanka yaali nasaartoodana kumide oo dad ahlukitaab oo nasaare ahaayeen carabto ilen yaman degaasi yani ahlukitaab ahaayeen qaarkoodan yahuud ahaayeen qaarkoodan nasaare ahaayeen balaga may deeray hum yani waa may welay yahud yani nasaarto mayba nimankaas oo yamaniige ata wakti xiligaasay mayba oo rasuulka qablaabdicta rasuulka adiyosha hoseel may go iska yani iska bedelaayana nasaariyonayo yani yahuuda iska bedelaasi markoona yahuuda maamulaasi markoona nasaara maamulaasi kolka yani saasa nasaari yahuudan haayan shal haayan bal inti islaamkan deer balaga may deeray hum wafdigaasay may deeray walaa yakakooyano rasulka musalen kabaru kabaru nabiy kabaru meelheede faacil wal gode kabaruhu kabaru nabiy naba kabar shee deer inta ku deeri nin muhaajira xabasha xabasha dadkin hijrood yeshe xabasha iyonaya isa dhagayin ogdayamanta isa dhagayin kolka yani dadkaasa ku deeri dadki oo xabasha ni iyo warsho may deeray yaman deeri markaasana ninkaas alu kitaab ahaayen yon horsaba markaasa yani rasuulka koy hafiriysa wakanu warsiga may ahaadeen cishriina labaatan rajula min rajulin iyo ahaadin fabara arasuul sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuulki akriyay calayhim cala lwafdi wafdigii korshoo ka akriya alqur'aana bacda alqur'aani ka akri faamanuu rumaayan kulluhum kul lwafdi wafdigi kulisho rumaayan fawabaka may bacambaareeyey hum wafdigi may xaydaarey mis cambaareeyey abujahl nga ya cambaari qaala lahum abujahl marki ala islaamihim islaamilwafdi wafdiga islaamkooda iya ka cambaaray qaala lahum may ngaray ma ra'aynaa marag meel abujahl ale qaala abujahlin lahum lilwafdi may ngaray ma ra'aynaa marag fukbanan fukaban fukban jamaaca axmaqa dogon badan minkum isinsinko dogonsa ngar meerg mana dogomin etin dadlahadarsaday dogomin etin may waali arsala may hasan diray kumisin qomkum tolkin hasan dirsadeen taclamuna ini ogaatan habara hada rajul rajulka muhamed arantis ogaatan hasin dirsaden ed wala dar farminla hasin dirsade farminti jeysan fasabatum ilaten islama galanger dogomin ertin mana faqaalo may kagolena salaamun calaykum nabadgeliyi korkin aliyeel laa nujahilukum unamasi majahil samaan isin jahilin waabasina ununa jahil managadaano ereg mana laa nujaahilkum isi majaahil tumaan lakum ising may lasina ma walaagi sanam antum isim aleyhi maakasugunti sanamki i baksin aabuda isin walana unon may makhtarnaahu walina dooranya lana faanzala allahu tacaala ilahay mahatijay fi dalika aladina kuwi aatayna una siinayhum ladinka siinay alkitaaba kitaab siini min qabli qabli nabi naba hortis kitaab siini hum ladinka soy muminuuna kuwa rumaayaw bi binabiya rumaaya waida yutla hadi la akriyo calayhim korka qur'aanka laka akriyo tla qur'aan alayhim laka akriyon gaalo ma eraana amana rumayni big qur'aan inahu in alqur'aan alxaq waay saase eraaya min rabbina rabagan ishe ku ahaad <clears throat> ina ulkuna ahaanay min qablihi qabli qur'aani qur'aan kortisba muslimiin ahaani se eraaya ilahay may ka tilmaamayan may abaalgud elasi ulaaika kuwaas yutowna walsiye ajrahum ajarkoodi maratayni hali bima sabaruu bisababi ma sabaruu waliyo sabren sababkeed wayadra'una reebayan bilxasanati tan wanaagsan a sayata tan unkureebaya wayunfiquna nafageyaan mima min bacdi maali bacdi nafageyaan irzagnahum irzagn hum yom irzagn waidaa samicuu nimankaas hadii dheegan allagwa hadal oo baabila hadii dheegan acradu jeesbaayan canhu an lagwi kujeesbaayan waqaaluu may kagoleana lana unmay lana acmaaluna un acmaalaniya lana walakum isin acmaalukum seeraayan salaamun alaykum salaammufaaraqa lere salaamun calaykum nabadgeliyi korkin aliya nabadgelinen laa nabtai unmadalbaan aljahiliina jahiliin madalbaanasa ilahi quraanka diji hadalki kagoora fawabaka abu jahlin ya ambaareeyeyhum qoomkii wafdigi ya haydaareey oo yani ambaaray cala islaamin islaam lwafdi wafdiga islaamkooda korshe ka ambaaray fagaaloo may kagoolena nimankii oonay wafdigahay lahu labijahl may ngalen lakum isin may latina ma waraagi antum isinba caley ma korshe kasuguntinsana maabudow walana unun maktarna walidorn ma dornil un islan ah, dorn islanka nolemasera asilatun hadihi asila man wafada ayan xaadiri cala nabiy sala allahu alayh wasalam fi sanati alcaashira wafada fi sanati alcaashira wafdun min nasara najran man akbara ayan kabri hum wafdul bi binabiy ayan kabri yani akbarahum mayn kabray yani wa kay may deeray hum yo kabaruhu min muhaajir alxabashaya ku deeri man hal amanu bi rumayan naam man wabaa wabaha ayhay andaar ambaaray hum qoomkaas alaa islaamin abujahlin limaada ajaabuhu may ajiibeen ahay yani faqaaluu lahu lakum ma antum calayhi walana makhtarnaahu alkhulaasa wafi sanati wafi tilka sana sanadkaas tumnaas iyo wafadamayn xaaldiray alayh alanabiy bacdu nasaara najran magaaladi najran lera nasaarteed bacdu kumid xaaldireen fasamicuu dhugunsadeen alqur'aana qur'aanka dhugunsadeen fa aslamu islaami wafaatu khadiijata khadiijo oofsubawkeed zawaaji sawda sawda guursadowshe wa cishata wa zawaaju cishata aisha guursadowshe radia allahu tacaala canhuna salaatadib alkraa lahaada wafaatu khadiija khadiija bintu kuwaylid oofsashadeedi yani awal imra'atin tazawaja nabiyu sala allahu alayh wasalam bilaamayti oo rasuulka nguray oo guursadaay khadiija bintu kuwaylid oo rasuulka maedin difaacasay naftiye iyo naftiye waydiisati hamoodni guurkaa fada erti markius aragday wanaagsi aragday hantidiya lahaytina kawareejidi kolka intiye noolayti rasuulka bilaamay kalmali guursun abaalki an gali diinta dacwad lagobati si hataa marki os waxyiga kadegi yani uslaha fazamiluni zamiluni lahayay fazamaluhu lalahay dadaboolasay lataliyaasay yani indijiyaasi galbaga indijiyaasi hataliyaasi kolka edan jeelay rasuulka wafat khadijata khadiije oobsadowshe zawaaji sawdata khadiije markii la oobsaday baxdishe rasuulka guursaday sawda bintu zamca guursigi wa cishata wa zawaajo aisha aisha guursadowshe radia allahu taala canhuna sadidi balkaraalaada fi sanat alcaashira min anubuwa sanadkii tumanaad iyo twafiyat sayidatu sayididi la oobsadi awal imra'atin aslamat bilaamayti horeysay islaamta khadiijat la oobsadi faxazina rasuul sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuulshay tiirinyoodi calayha calaa mawtiha khadiije oobsadow sheeya la tiirinyoodi xusnan murugoodow shadiidan daron daraf shay haysi dili kas hata gaalad hadii ku reeba jarti iyo gabrgab sharaf sharaf leho maalgabeen ee haysay liannaha ana khadiijata khadiije kaanat hiya khadiije may haysay tuxibu hiya khadiije jeel huwa nabiya nabag jeelahay nabag eelan naftiya i maalsheesiid kuleejiri watamnacati reeba soo haati canhu can irasuuli adaa qurayshi a kureebasi qurayshsha kureebasi difaacasi yani gibr oo giima kaleho qurayshadatiana giima kaleho maalisteho saase wahay oo sharaf leh kalkan kureeba jarta qurayshna hadana jeeraysi saas daraadi rasuulka eedan murgoodi way fatazawaja nabiyu laba iya guursadi sala allahu alayhi wasalam bacda wafatiha wafaati khadiija khadiija oobsadowkeeda kabacda bisawdata bintu zamca iya guursadi bacda an tuufiya markii la oobsaday anhaa can sawdata zawjuha zawjkartasha la oobsaday bacdishay wa kaanat hiya sawda may haysay kad aamanati rumaysi billahi ala rumaysi wa birasuuli rasuulilah ala rasuul shay rumaysi wakhalafat aqaaribaha qaraabadiyana khilaafti muminada hayki qaraabadiyana khilaafti hasigina kudhimadi kabacdi shareeriya roogday rasuulka saas haka dhawaay bilaamay wiino de wiinga hayti doge saasa ka guursudi wa bacda shahrin halbil kabacd yacqad nabiy nabag may nikaaxsaday calaa caaishata binti abi bakrin sideed yeer nikaaxsaday wahiya caaishan markaas may jartay dediya fi saabica sanadki tobdaad min cumriya cumriha caaisha caaisha cumrisha todobi jartay markaas sadisani oroosnan dhimanayo walam yatazawaj nabiy nabag maguursan bikran bikaara ayraha ayra caaisha caaisha keyrka bikaara kale e maguursan wadakala nabiy nabag oroosi biha bi caaisha oroosi fi lmadina bacda halaati sanawaat sadisana kabacdi arag doon insha allah sila may le musanif raximahullah fi sanat alcaashira min annubuwa tufiya tufiya dol ofsadi asayidatu sayida khadijatu khadija leraay la ofsadi faxsina rasuul khadija yani rasuulka sala allahu alayhi wasalam awlaadis dhamaantiyo khadija dhali ila ibrahim famin mariyat lkibliya ibrahim maahayn intakal rasuulka sala allahu alayhi wasalam todobkuya dhali todob dhali yani todobada afar bilaansadamagel intaas kuliso may dhalay khadijiyan dhali ilaa ibrahim ibrahim maahin ibrahim fa min mariyat lqidiya bilaameyta oo doomay hayte rasuulka suryaysadi mariyat lqidiya leeraay taasa dhali yani laakin inta kale lita kale may dhalay khadija dhali yani waa kay masalan qasim cabdullaahi ahay yani waa kay masalan ayakan kale lishirkahay ibrahim ma sidida megel afarta bilaamoodna yani waa kay masalamda mayhaayana ruqiya zaynaba kubilaaw zaynaba ruqiya umukalafon fatima may lakudiyey todobadaas bazarufa uaci ya lakudiyey mana bazarufa uaci eh, yani saas oo kale waa saas alka jamye mana dhaafta dhaasin wa baza zaada zaynabo bazahu raado rogiyo bazahu fa faado faadimu bazaraf baza baza bazarufa uai saasu manaa ut maybu ahaa yani umu kalsum itana ibrahimu yani wa kaysa bazaraf bazarufa ua eenka maybu cabdullaahi yani may fade yani wa kay saas ma bazarufa uai waay yani saas masalan am saasahay saasalkuday maylkudayaashisaas kolkan saasa manaha wala saasan kastaxi lima yani saasa inshalwinyim dazarufa ai saasa inshalwinyim dhaafka gaasim gaasiman horey abulgaasimi talanka kun iwaaliyo rasuulka sala allahu alayh wasalam yani gaza zaado zaynabo gaza ru raado rugiyo ru fa faado yani gazarufa alif may wa umu kalsom ceenka cabdullaahi gazarufa yani isana ibrahim mana saasalan jamiya hada todobadaas yani waa kaya dhali kalkan todobada yani likumid eba khadija dhali kalkan eedan jelay rasuulka awlaadna yalayn dhali haddana yani bilaamayti horeyti hayti rasuulka eedan murgoodire difaaca jartay faazina rasuul sala allahu alayhi wasalam ilahi rasul murgoodi alayha calaa yani khadijata khadija korshan murgoodi xusnan murgoodo shadiidan daron aywaari wadalika arinkaas kaasana haabitan waxaasilin wa liannaha ana khadijata kanat khadija may haytay tuxibu hiya khadijini jeela huwa nabiya jeela watamnaca yani watamnacu hiya khadija reebasi canhu an nabiy la qurayshin kureebasi fatazawaja nabiy nabo guursadi bacda wafaati wafaati khadija khadija ofsadawkeeda bacdisha bisawdata binuzama guursadi bacda an tufiya zawjuha ad yani sawd marki soo jelosua anha an sawda sawdulakaosri macdishe wa kana sawdatu may haatay kad amanad hiya sawd ini rumaytay bilah ila rumaytay wabirasuli rasul ay rumaytay wakhalafad hiya sawd khilaaftay gaaribaha gaariba sawda sawd qaraabadeed kale oo gaalahayan iyo khilaaftay wa bacda shahrin halbilka bacdi agada nabiy nabag nikaxsadi calaa caaishata binta abi bakrin abi bakr yani waa ka elits caaisha nikaxsadi sidiq yani runbadneegahay wahiya aishana fi saabicati sanad katooda fi sanati saabica kasogonta min cumriya cumri aisha aisha cumriisa sanad katooda ba todog jarata mana ya rasuulka weydiisadi saaxibshe yani abubakar ansadi abubakaro arisa aisha darto fadi markaasa maera ad walaalkay ta gabrta sagin dare ma walaalka ahaa laakin gabrtan halaala inasar mana besigee lakadari gabrsii lakadari nikaax layo walam yatazawaji nabiyu nabag ma nikaaxsan ma guursana bikran bikaar ayr ayr aisha aisha keylka ma nikaaxsan zawjaad badana rasuulka guursado doona si aisan hayn o bikaara haytmija may wala rasuulka guursay guur oo may bu ahaa bilanjil sileed mahayn bilanjilabes mahayn guur oo xigmidaysano oo yahay bilaa maysan hadii harti shadhimado may weelay bilaan badana may jirtay muslimiin aho mian nagdan lahay awso gaale e sada yani araga doona ramla oo kale yani abi sufyaan aritis oo kale saase midig nagadaas garaabag nagadaas garaabay on gaali ob nag hartigina kudhimidi kalkun hariiriyaay rasul sibu garoobe hariiriyaay isguursidaay saasa ismana may aladi yani isufada faday bikaariyaalo badan oo isufada faday bikaare badan gabriyaal badan oo bikaare adee lasii faday rasul iya roogen oo yani waa langla aragoob diyaar lahay gabalkis laakin waydiis hali intaga bikaar ku guursid inta kale guurshay maylayaa hariir iya kufadaay mana dadkus hariiriya ilaa maytan awshab oo madax i guursade yani saas oo kale hataa yahuud to kumid ka jarti manasalsha yahuud safiya bint xuya yahuudahay awsha malaghay hoo hadhawaadaynba mugodaraagiya guurtigi rasuulka islaambiyen yani saase kolkan saasa dikaaratan ka jarti inta kal goroobeha walam yatazawaj nabiy nabo maguursano bikra maguursan ayraha ayras yani wa kay masalan ba aisha wadakala nabiy warosi biha bi aisha fi lmadina asila mata twafiyat sayidatu sayidadi khadijat lahmla obsadi fi sanat alcaashira min anubuwa marki lakubah yani dhunqbaten lakubah babishe haye mata mata tazawaja nabiy bisawdata me gursadi fi sanat mata tazawaja nabiy bicaishata fi sanat lcashra jawaabta saas kam kana cumruha cumra caisha fi saabica cumruha fi saabica hal tazawaja nabiy bikran gayraha la ayna dakala nabiy biha bikadija antakoros madina alkhulaasa wafi sanat lcashrati sanadki tubnaatiya tuufiyati sayidatu khadijat loo fatazawaja nabiy gursadi bacdaha bacda khadija sawdat waa guursidi uma caisha guursidi waya caisha fi sanati saabica min cumriha cumriga caisha hijarti wadakala nabiy orosi biyaabi caisha fi lmadina yakorawsha wafaatu cami cami nabiy nabag adeershay oobsadowshay bacda wafaati sayida sayididii marki la oobsadi khadijata la oobsadi bacdisha binaxwi shahrin bil okel kudhinanta yatwafiya camu camu nabiy nabag adeershay la oobsadi abu dalibin abu dalib la oobsadi shalay day yani hayti oo wanaagsan hayti oo awlaada fantaasina un dhali ku geeriyooti yahakan yani waa kay masala adeersika darsan faxazina rasuul alayhi salaatu wasalaam waa murgoodi wasama nabiy nabag magacaawi dalika alcaama sanadkaas kaasay caama alxusni sanadki sanadki murugdi ari mana sanadki murugdo hariirsati may wali lianahu ana nabiya fakasa nabiy waayo fihi fi sanati sanadkaas sugnaad zawjahu zawja nabiy naba zawjadiis wacama adeersiek waayo adeerkis indifaacay ilaa yani wa kay masalan ba saas difaaca jari i awjadiisi sameyl kuwaay sanadkaas kal caamal xusn yelare sanadka tobnaad sanadkaas tobnaad kabacd rasuulka hijroodi la imaana madina tartiib maka tartiib rog may gaaladii kamaka darsanti hebeersi ku reebayna male zawjadiis garabsi haysna male eedan murgoodi marki dam ilaa hijroodi laynala timana bacda wafaati sayidati khadija gabalka khilaafa ka jar bacda wafaati sayidati khadija marki lalidina ishaari tufi canu kitaabe dhaarmaylikaayana edeerka marisiya edeerka abu daalib ekot geeriyoodi kadiba geeriyoodi manaha khadijin markaas kubacdi geeriyoodi laakin hadantamanley bada bacda wafaati sayidati khadij marki oobsad la oobsaday bacdishaley edeerka abu daalib ma geeriyoodi kolm khilaafaka jire kuwargab layred hadhowti o adeerde saaso waana taasa ina raajaxaat abu daalib ina hormari markaasa khadij hormar gadaal dhimati bacda wafaati sayidati sayididi markii la obsaday kabacd khadijata ah binaxwi shahrin hal bil lakaroogiya tuwafi camu camu nabiy nabag adeertay la obsaday abu daalib faazina rasul faxazina rasuul sala allahu alayh wasalam murgoodi aleyhi abi daaliba murgoodi wasama nabiy naba magaawi dalika alcaama sanadkaas kaase ka magaawi camal xusni murgooshidii sanadse ka magaawi may ali lianahu ana nabiya fakad nabiy waay fihi fi sanati alcaashira sanadka tumnaad daadisa may waaye zawja zawja nabiy acama acma nabiya waay wa kana camu camu nabiy nabag adeertay may haaday yactaid huwa amkina ictigaadiya ahadi sidka ma aladigi runtisa ictigaadiyaay jaa rasul rasulka lakoy sala lahu alayhi wasalam yani wa kay bibi mamag lakoy ictigaadiyaay iniya ila ana alcama edeerka lam yandig mahadalne bishahaadati shahid shahiidnimo makahadalna ila akhiri laxdatin saatin damboyti min hayaati cami edeerka nololis kumide ma inkahadal hay islaamka inkahadal hay shahaadatenka awfan liajli awfin labso darteedo min tacyiri qurayshi quraysh eewayawsha soo koobsado bis wa fihi fi lcami adeerka fiisheeya unsila laasiji inaka adnaw maxamedow laa tahdi anta admanuniyaas man of an qofki axbabtaada jeelo walakin allahase ilaaheya yahdihu allah nuuniye man cidi yashaa ilahay doonaw yani ahi fanas'al llaha sheekh mayliya ilahiya su-aalan an yukafifa huwa ala ini fududaayo cadaaba cadaabka kufa kufadlaay an an camihi adeersay may rasuulka anua difaacay maca bakiyati gaariga gaarimin nabi naba garaabadiis bakiyadooda lalgab sala allahu alayhi wasalam ee musanif maylaya wa kana camu camu nabiy nabag adeersay may haaday yactaqid huwa ictigaadiya wahaad sidka ma aladigi runtis jaa arasuul bi malako rognimadiisa ictigaadiyaay ila anahu ana alcama adeerka lam yandig huwa adeerka mahadalna bishahaadati makahadalna ilaa akhiri laxdatin sacad aakirka inti lakudeer min xayaati xayaati rasul ami min xayaati xayaati lcami adeerka nololis kumid walan rumaayo waay lima marumaayna leri ofan liajli ofin obsa darteed o min tacyiiri qurayshin quraysh eebayawsha soo ka obsada wa fihi waab hata yani inkoyti yani quraysi waan hata inkoyti yani ma eraas yani markis obsada la abu abujahl iyonayan koen madaxyaalka maykay ognaka geeriyooda feran yani ala dini cabdilmualib ya ogdingar mana cabdilmualib dintitis aslam caabud kahayti kaasa ka geeriyooda ogdingar rasuulka may eedanka dadaalay korfidi markaas sakaraadka mere ebeero kalimalinto la ile aakira nikin shafaac laa ilaha ila allahu le marku ile muhamadu rasuullah des la ile diidid mana amana ka eeboye manaha gadaalkay le abu talib abu aliba diintiskubaha liyara fadi unkubaha mana diintiy obyaalka diintiyo rasulka elanka dadaal inusan tan ada ayadlakd wafihi fi cami adeerka fi shee unsila naylidijay gawlu tacaala ilahay golsi inaka adna muxamadow laa tahdi antaad mahanuniyaas man mahanuniyaas axbabtaada jeela walakin allaha hatay ahata ilaahya yahdi hu ala man of anuniye yashaa ilahay doonaw fanasal llaha ilahiya su-aalan an yukafifahu alini fududaayo anhu an abi alibin abi alib cadaabka kufudulaay maca bakiyati agaaribi agaaribi nabiy naba garaabidiis bakiyadooda nalgaado sala allahu alayh wasalam asilatun hadi asila mataa tawafiya camu nabiy nabaga edershay sala allahu alay salam loo absami fi sanati alcaashira limaada sumiya dalika alcaamu sanadkaas kaase maylka magaawe caam alxusni hal kana camu camu nabiy nabaga edershay yactaqidu ictigaadiyahay sidka risalati risalati nabiy naba rasulnimadi runtiya ictigaadiyahay nacam limaada lam yandik ma inkahadlo ay ma inkahadlo oob ictigaadiya mankadalo ay shaadateen awfan min tacyiri quraish quraish eeboyawsha gidaalkale amana ka eeboye yani ini daraadiyan kutabi alkhulaasa wafi tilka sanati alcaashira maata camu camu nabiy nabaga adeershay abu aalib nga geeriyoodi wahuwa abu aalib akbaru ansaari ansaari nabi ansaari nabiy nabaga dasin gargaareenkin kuinayahay walam yuslim huwa abu aalib lakin ma islaamna khashyata tacyiri qawmihi qawmi abi aalib abi aalib qoom shay tol shay eeboyawsha kuobsashada daraadeed iyo min islam waay ida quraysh